bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuthmaan cali xusein بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إن لا علم لنا إنك أنت العل إنك أنت علام الغيوب الله سبحانه وتعالى وحوايات كان إلهي وكجهد لي waxyaabaha uu weydiin doono maalinta qiyaamaha rususha rusushii uu diray ayadoo su-aasha sababta ilaahay u weydiinaya rasuulladu ay tahay ayadoo ku ceebaynayo ciddii rasuullada ilaahay xaqa ay lahayd aan marin ee aan rumaynin itibaaciya aan la imanin iimaan wanaagsan midnaba udkur xus nebiyow amba ixdaruu ka digtoonaada oo ka taxadara yowma maalin ka taxadara oo ka digtoonaada yajmacu uu kulmin doono allahu alle uu kulmin doono arusula rasuullada ilaahay uu kulmin doono waa jamcu rasuul ixdaruu ka digtoonaada yowma maalin yajmacu uu kulmin doono allahu alle alrusula rasuulada uu kulmin doono oo fa yaquulu dabadeed uu odhan doono markuu kulmiyo maadaa maxaybaa ujibtum laydinku jawaabay maadaa ujibtum maadaa maxaybaa ujibtum laydinku jawaabay macnaa sidee ayaa la idin rumeeyey sidee ayaa la idin adeecay qaaluu waxay odhan doonaan ee yaquuluun qaaluu waxay odhan doonaan laa cilma cilmi annaga nooguma sugnaan laa cilma cilmi ma ahaanin lana annaga nooguma sugnaan way tawaaducayaan maadaama ilaahay weydiiyey subxaanahu watacaala fadeexadii un baa loo sii siyaadinayaa dadka laa cilma lanaa annaga cilmi nooguma sugnaanin bay yidhaahdeen waxay culimadu leeyihiin waa min baabi ta'adub maca rabb ilaahay oo waad ogsoon tahay bay leeyihin marka cilmigaaga loo eego ogaalkaanu ogeyn wixiina loogu jawaabay marka la barbar dhigo ka iyagu waxba ma aha laa cilma lanaa annaga cilmi nooguma sugnaanin innaka adigu anta adigunbaa callaamu lhuyuub waxyaabaha maqan kii ku cilmi badan ah amba kii ogsoon ah marka ilaahay o adaa ogsoon subxaanahu watacaala ma arkaysa marka laa cilma lanaa culimada qaarkood waxay leeyihiin ilaahay oo adaa ku cilmi leh markaa tawbiiqa iyo fadeexadaynta kuwan bini aadamka ah ee leexsan lasii fadeexadaynayo ayaa u celinta cilmiga arrintaa loogu jawaabay alle u celiyeen waxaa kusii sugan tawbiiq ayaa kusii sugan baa leeyahay amba dhaleecayn la dhaleecaynayo udkur xusnabiyo idwaagii qaala allahu alle uu yidhi macnaha waabu odhan doonaana way noqonaysaa aakhiro laftigeedaba idkur xusnabiyo idwaagii qaala allahu alle uu yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama maryan inankeeda ah udkur xus nicmatii oo nicmayntayda xus ay incaami dheh udkur xus nebiyow sheeg id waagii qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisaa ciisow ibna maryama maryan inankeedow udkur xus amba xasuuso nicmatii ay incaamii nimcayntayda xasuuso calayka adiga aan kuu nicmeeyey wa calaa waalidatika hooyadaana aan u nicmeeyey wa calaa waalidatika hooyadaana aan u nicmeeyey xasuuso id xillina aan kuu nicmeeyey waa sababtaynu masdarka uga dhignay id waqti baan kuu nicmeeyey ayadtuka aan kugu xoojiyey ayadtu waa min ata'yiid waxa waa la ayiday sooma maqashid ayadtuka aan kugu xoojiyey biruuxi lqudus ruuxdii dahiranayd biruuxi ruuxdii aan kugu xoojiyey alqudus ay almuqadasati la dahiray waa malakuljibriil weeye bal waagaa xasuuso tukalimu xaal aada la hadlaysana aan kugu xoojiyey ayadtukada ka xaale tukalimu xaal aada la hadlaysana aan kugu xoojiyey annaasa dadka aad la hadlayso fi lmahdi xaala kawnika fi lmahd xaalaad ku sugan tahay gogol caruureedka almahdu waa dharabta waa gogosha ilmaa yar loo dhigaan baxoolkan wey fi lmahd xaala kawnika fi lmahdi xaalaad ku sugan tahay gogol caruureedka wa kahla xaal aad tahay garhmadoobana aada la hadlaysay dadka aan kuu nicmeeye waid waktigii baan kuu nicmeeye halkaa kuwa waid callamtuka aan ku baray alkitaaba wax qorista aan ku baray alkitaabata waa nicmo weyn wax qorista oo ilaahay nicmooyinku bixiye kamida amba waid wakti baan kuu nicmeeyey callamtuka aan ku baray alkitaaba waa tawraat iyo injiil iyo waa walxikma fahmid la fahmo aan ku baray ma arkaysa watawraata markaa waa lagu sii cadeeyey un moogta taksiis haddana wtawraata tawraatna aan ku baray iyo alinjiil waid xilli baan kuu nicmeeyey callamtuka aan ku baray alkitaaba wax qorista aan ku baray waalxikma fahmid aan ku baray la fahmo wax watawraa kitaabkii tawraat ahaa aan ku baray waalinjiil kitaabkii injiil ahaana aan ku baray wa id xilli baa kuu nicmeeyey takhluqu aada abuuraysay amba aada qoraysay min addiin dhoobada xaggeeda aada ka abuuraysay ka hay-ati adayri ay mila kaafkaa ismi ah bimacnaa mila ka hay-ati adayri ay mithla hay-ati adayri shimbirka qaabkiisa oo kale markaad ka abuuraysay shayle lami lamid ah ka hay-ati dayri shimbirka qaabkiisa oo kale waxle aad ka abuuraysay biidinii oo amarkaa kaasa biidinii aniga amarkayga iidankaygana aad ku abuuraysay waa idanka alle ee qadariga ahaa wey oo fatanfaku aada afuufaysay fatanfuku aada afuufaysay fatanfuku aada afuufaysay fiihaa shaygan shimbirka qaabkiisa leh aada afuufaysay oo fatakuun dabadeeto ay noqonaysay dayraa shimbiro ay noqonaysay biidnii aniga idnigaygana ay ku noqonaysay xilligaasi ayaan kuu nicmeeyey amba xilligaasaan kugu ayiday ruuxii la dahiray oo wa tubri-u aada bogsiinaysay alakmaha ka indhala-aanta ku dhashay iyo walabras ka saancadka qaba amba barasta qaba walabrasa iyo ka barasta leh amba saancadka qaba id xilli baan kuu nicmeeyey tukhriju aad ka soo saaraysay biidni aada ku soo saaraysay aada ku bogsiinaysay waid xilli baan kus ayaan kuu nicmeeyey tukhriju aad ka soo saaraysay almowtaa kuwa dhintay min qubuurihim qubuurahooda aada ka soo saaraysay biidnii mar kastaa lagu qaydaya biidnii aada ku qaydaysay waid xilli baan kuu nicmeeyey oo markaa idanka ilaahay buu kusoo saaraya waa mucjisa lihada nabiyi ambiyada ilaahay cid kale oo ilaahay intuu qubuuraha intuu dad mayda uga dhinta uu kasoo uga yeero qaar ilaahay intuu dilay dee waktigii nabiyullaahi muuse alla uu soo nooleeyey way dhacday waktigii nabiyullaahi ibraahim alayhi salaatu wasalaamu calaa nabiyina ma arkaysaa intuu shimbaradee gowracay uu soo nooleeyey way jiray kii kale arada maray way jirtay laakiin min mucjizaati ciisa amba waxyaabaa ciise la gaara waxay kuwa dhintay inuu uga yeedhayo maqaabirta dabadeeto ay noolaanayaan waa id xilligii tukhriju aada soo saaraysay almawtaa kuwa dhintay maaragtay min qubuurihim biidni aad ku soo saaraysay biidni illahi waqudratihi waayo idanka alleh ayaa mar wuxuu yahay alidnu sharciyi marna waa alidnu lqadariyi marka idanka alle ayuu kusoo saarayay subxaana watacaala marka cid kale oo wax soo noolayn karta ma jirto ma ogti saasoo kale waa iska dhici karaysaa ma og tahay kutubta xushuushka amba kutubu suufiya qaarkood inaad ku aragtaan rag sheegta ina hadday doonaan maydka intay u yeedhaan uu iska soo kacayuu la hadlayo way iska yeelyeelayaan ciise iska yeelyeelid walow alqaytu sirii fawqa mayitin laqaama biidni illaahi xayan wanaadaani waa kii lahaa muugti hmm. walow alqaytu sirii fawqa mayitin laqaama biidni illaahi xayaan wanaadaani marka haddaan u yeedho sirteeda aan ku dhudul tuuro intuu kaco ayaabuu aniga i dhawaaqaya isaga iska daayoo naartaaban baktiin karaabuu ku le walow alqaytu sirii fawqa laba lakamidat niiraanu bisiri xaali miskiin adigu nafcal allahu bihum baad iska daba tidhaamo nafcal allahu casumi dhan baa iskaga jira marka ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu watacaala biidni waa id xilligii ma arkaysa balaag xataa ilaahay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu aleyhi markuu diidayay in la dilo raha basoo ma ogin sharcan inay manhi tahay reebanta in raha la dilo waxyaabaha raha loo dilayn dee naqiiqiisan iyo codkiisa yare maaragtay uu markuu dhargo iskaaciyo rasuulku wuxuu tilmaamay inuu tasbiixsanayo waxaa kaloo rasuulka ka sugan inuu rasuulku ku tilmaamay inuu ka mid ahaa waxyaabihii amba xayawaanaadkii dabkii nebiga ibraahim markay naarta dabka ku shidayeen markay gaalada ahay dabka maaragtay xadaafka ay shideen rahu wuxuu ahaa kuwii ka qayb qaadanayay inuu isku dayo wax baktiin waa booyadaa yare ilaahay abuuray ma ogtahay tahay markaa taagiisa intuu qaadi karo marka waa la sheegay inuu ku lug lahaa rahuna marka halka raha laga sheegay wadaad ku lug lahaa ninka awliyada ilaahay kamid ee meesha joogay seen loo sheegi waa la sheegi lahaa mota ma ilaaha rah sheegay ayaa qarin lahaa ninka weyn laa abadan waid xilligii baan ku nicmeeyey ba alla subxaana wa tacaala kafaftu aan reebay banii kafaftu aan celiyey banii israa'iila reer bani israa'iil aan ka celiyey canka xaggaaga macnaa kafigan waa maxa markay damceen inay dilaan ilan ogow had iyo jeeraale waadin ogaataa ciise kaana min ambiyaai bani israa'iil ya innaga tasawurkeenu mar kaste aynu kiristaan ka hadlayno waxaad tasawuraysaa maraykan iyo reer yurub inay lahaayeen la inahu kana min ambiyai bani israail ma og tahay iyagba allah wuxuu leeya id xilligii baa ku nicmeeyey kafaftu aan celiyey bani israa'iila aan ka celiyey canka xaggaaga id xilli baan kaa celiyey amba aan ku nicmeeyey ji'ta aada ula timid hum ayaga bilbayinaat aayado cadcad marka aada ula timid ayaan kaa celiyey oo faqaala ay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay minhum min bani israa'iila mid ahaa in haada ay ma haada waa intii maadii naafiyada ahayd wey in haada ma haada kani ma aha ciise la yimi ilaa sixr sixir mooyaane wax kaleba ma ahaanin ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiin cad waid xilli baan kuu nicmeeyey awxaytu aan u waxyooday bimacnaa carabkaaga aan ugu waxyooday wey haddaan la odhan waxyigani waa ilhaam laakiin waxay alla ugu waxyooday bilisaani ciisa waid xilligii baan kuu nicmeeyey awxaytu aanu waxyooday ila alxawaariyiina kuwii ansaarta ahaa kuwii taageerayaasha ahaa ee adiga ku hilinayay muxuu alloo waxyooday an aaminuu bian aaminuu rumeeya bi aniga i rumeeya wa birasuulii rasuulkaygan ciise ana rumeeya sidaa markaanuu waxyooday baan ku hili qaaluu waxay yidhaahdeen istinaaf weeyaane qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waanu rumaynay alle iyo rasuulkiisaba ee washhad ka maran noqo ciisow bianna anagu biannanaa anagu muslimuuna kuwii hogaansamay inaanu nahay id xilligii baan kuu nicmeeyey qaala ay yidhaahdeen alxawaariyuuna nimankii ansaarta ahaa yaa ciisa ciisa yaa ciisa bna maryama ciisaha nina maryanow hal yastadiicu ma yeelaya oo istadaaca waa bimacnaa adaaca un weeye ila nimankan umay shakisanayn adaaca iyo istadaaca sida ajaaba iyo istajaaba baa isku macno u yihiin hal yastadiicu ma yeelaya rabbuka rabbigaagu ma yeelaya an yunazila inuu kusoo dejiyo calaynaa korkayaga maa'ida xeedho cunta ay ku jirto min asama xeerada markay cuntada ku jirtaa maaida la yidhaahda cuntada lafteeda maaida waa la yska odhan karaa laakiin asalatan waa xeerada amba yaa ciisa bna maryam ciisehan iina maryan oo hal yastadiicu makaraya miyay um shakisan yihiin marka rabbuka rabbigaagu makara an yunazila inuu kusoo dejiyo calaynaa korka iyaga maaida xeero shaki kuma jira bay culimadu leeyihin xagga dambe saynu ka fahmi doono min asamaa inuu kaga soo dejiyo qaala wuxuu ihi markaa ciise itaqu llaha alla ka baqa in kuntum haddaad tihiin muminiin kuwa alla rumaysan arrintan hala imanin qaaluu waxay yidhaahdeen nuriidu waxaanu doonaynaa markaanu dalabkan qadimayno nuriidu waxaanu doonaynaa an naakula inaanu wax ka cunno minhaa xeedhadaa xaggeeda inaan wax ka cunno ayaanu doonaynaa watadmaina wa an tadma'ina inay xasisho ayaanu doonaynaa quluubunaa qalbiyadayadu inay xasilaan oo ay arkaan cilma alyaqiin cayn alyaqiin inaanu ku aragno wanaclama inaanu ogaano ayaanu doonaynaa an qad sadaqtanaa inaad noogu run sheegtay rasuulnimadaada iyo nebinimadaad noogu run sheegtay taas ayaanu doonaynaa ayaanu iimaan sii siyaasano oo wanakuuna inaanu ahaano ayaanu doonaynaa calayhaa maaragtay maaidada amba xeedhada min ashaahidiina kuwa ka marakaca ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inay tahay aayad xaggiisa ka timi oo alla ciise kusoo dejiyey inay tahay qaala ciisa ciise markaa wuxuu yihi ciisaha ibnu maryama maryam ibnankeeda ah allaahumma yaa allah bay ka dhigantay allow rabbanaa rabbigayow ansil ah, maaragtay ansil deji calaynaa korkayaga kusoo deji maaida xeedho min asamaa samada xaggeeda kaga soo deji xeeradaasoo ka sifee xeeradaasoo takuunu ahaata lanaa anaga noo ahaata ciidaa ciid noo noqota takuunu ahaata lanaa annaga noo ahaata ciidaa ciid maaragtay noo noqota ma arkaysaa amba ciid ahaalay ka bedel liwalina ka kuwa yaga hore u noqota liwal lanaada ka bedel takunu xeedhadaasoo takunu noqota lana anaga noo ahaata ciida liawalinaa u noqota kuwa yaga hore iyo wa kuwa yaga dambe wa aaya aayadna ahaata minka adiga xagga ka sugnaatay calaamad adiga aanu kugu garan warsuqnaa na arsaaq wa anta adigu khayru raasiqiin inta wax arsaaqda ee wax bixisa ka ugu khayrka badan baa tahay qaala allahu alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala inii anigu munazilu kii soo dejin baan ahay ha xeelada calaykum korkiina weliba waan iska daba keeni mar qura maaha tadciifkan wuxuu keenayaabaa sida imaam baqawi raximah llahu tilmaamayo inuu iska daba keenaayo inii anigu munazilu kii soo dejin baan ahay ha xeelada calaykum korkiina waan ku soo dejin doonaa waa ballan alleh ee faman yakfur qofka gaalooba badu ay bacda insaaliha badu saasaa loo binaynaya ay bacda insaariha soo dejinteeda dabadeed qofka kufriya ee minkum idinka idinka mida ah, fa inii anigu ucadibu waan cadaabi doonaa hu qofkaasi cadaaba ay tacdiiba masderkii baa sawaaida la xadfay cadaaba ay tacdiiba cadaabid baan cadaabi doonaa cadaabkaasu laa ucadibuhu aanan cadaabi doonin axadaa qof min alcaalamiin caalamka kamida waa kuwa ugu cadaabka adag iyaga iyo fircoon iyo maaragtay iyo munaafiqiintu saddexda qole ayay ka mid yihiin ilaahay subxaanahu watacaala markaa ballanqaadkiisuna waa xaq culimada badankoodu waxay qabaan in ilaahay uu soo dejiyey xeedradii ibnu kathiirka iyo rag lamid waxaabay laga sheegaa inay yidhaahdaan malaha inaan la soo dejinba xaggeeda ay u badan tahay waid qaala allah wadkir xusnabiyo id wakti qaala allahu alla yidhi macnaa waa alla odhan doono ilaa arrintani qiyaamaha ay dhacaysa laakiin ficilkaa maadiga ah waa loo sidii arrinta waxay dhammaatay oo kale ayaa alla ka dhigay culimadu markay ka hadlaya waxay yidhaahdaan waa litaxaquqi wuquucihi arrintani siday dhab ahaan ay ugu dhici doonto ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay sidii wax tegey oo kale markaasaa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ah maaragtay wax inoogu sheegaa sida arrintu waxay dhammaatay oo kale waa arrin dhici doonta oo soo socota wadkir xusnabiyo idwaagii balay alla odhan doona weeye hadda qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisa ciisow ibna maryama maryan ibnigeeda ah inankeeda ahow a anta ma adiga imtixaankan uu la kulmaya a anta ma adiga qulta ku yidhi linnaasi dadka maadigaa ku yidhi ittakhiduunii iga dhigta aniga iyo wa ummiya hooyaday hooyadayba ilaahayni laba ilaah naga dhigta maadigaa ku yidhi labadaa ilaahoo min duuni illaah alla sokodi maadigaa dadka sidaa ku yidhi waxaa ilaahay fadeexadaynayaa kuwa ciise caabuda ayaa rabbi leeyahy ciisow maadigaa sidan ku yidhi ay qaala waxa uu yihi ciise bimacnaa wuxuu odhan doonaa subxaanaka ilaahay ow nasanaantaada xumaan oo dhan aad ka hufan tahay eh maa yakunu lii aniga iima haboona iima cuntanto ay maa yambaqii maa yakunu lii iima haboona iima wanaagsana iima toosna intaba waa la yidhaahdaaye an aquula inaan idhaahdaa iima toosna maa wax inaan idhaahdaa iima toosna laysa aanay ahaanin hu maagaba aanay igu sugnaanin li aniga bixaq shay aan xaqba igu sugnaanin dhahdo maaha maa yakun ima haboona lii aniga an aquula inaan idhaahdo ma maadu hadday layse horteed dhacdo waa mawsuula un lam horteed hadday dhacdona waa mawsuula laada horteed hadday dhacdona waa mawsuula bacda ilaa hadday dhacdona waa mawsuula weeye allah wuxuu leeyahay ma yakunu li aniga ima haboona an aquula inaan idhaahdo ma wax inaan ku hadlo oo aan sheegtaa ima haboona laysa li aniga aanu igu sugnaanin maagaba bixaq xaq waxaan aniga anigu ma wax inaan idhaahnaa ima haboona weeye laysa damiirka unoqonaya maadaynu u celinaynaaye laysa aanu ahaa ninkaasi li aniga bixaq xaqba aanu igu sugnaanin acni li bixaq mid aan xaqba igu sugnaanin inaan idhaahdaa aniga iima habboona in kuntu qultuhu haddaan idhaahdo ila inta shardiyadii weeyaani in kuntu haddaan ahaado saasoo kale weeye qultuhu kii yidhi ay in kuntu qultuhu haddaan idhaahdo faqad calimta waad ogaan doontaa waad ogtay ilaahay haddaan idhiba waad ogaan doontaa saasay ka dhigan tahay taclamu waad ogsoon tahay maa fii nafsii naftayda waxa ku sugan ilaahay waad ogsoon tahay walaa aclamu ma ogi maa fii nafsik naftaada waxa ku sugan rabbi ma ogsooni inaka adigu anta adigunbaa callaamu lhuyuub waxyaabaha maqan ka ku cilmiga lihi adiga un wey maa qultu maan odhanin lahum ayaga kumaan odhan maa qultu kumaan odhanin lahum ayaga ilaa ma ay ladii kii mooyaane waa mawsuulatana ilaa ma kii mooyaane wax kale kumaan odhanin amartanii aad i fartay bihi isaga waxaad i amartay un baan ku idhi huwa qadar markaa huwa isaguna muxuu ahaa an icbud llaha waa khabarkii markaa huwa kaasina an icbud llah anla caabuda rabbii aniga rabbigayga ah warabbakum ah caabuda wa kuntu waxaan ahaa calayhim korkooda shahiida marag ayaan ahaa maa dumtu intaan joogay fiihim oo masderiyadi maa dumtu fiihim intaan dhexdooda ku sugnaa ee falamaa markii tawafaytanii aad oofsatay amba aad kor ii qaaday kunta adigu anta araqiib adiga ayuunba a ka ilaalinayay kunta adiga anta adigunba alraqiiba ah kii ilaalinaya adunba ahaa calayhim korkooda waa khabarkii kaanada moogta raqiiba wa anta adigu calaa kuli shay shay walba shahiid allaha ogsoon baa tahay in haddaad cadaabayso fa inahum ayagu cibaaduka addoommadaadii weeye wain takfir lahum haddaad u dembi dhaafaysana fa inaka adigu anta adigunba alcasiiz ka aan cidi ka adkaanin ah alxakiim ka xukun iyo xikmadba u saaxiiba adiga wey qaala allahu alla wuxuu yidhi inay arrintani qiyaamaadtaad garanaysaaye qaala allahu alla wuxuu yidhi haadaakani waa yoomkani haadaakani ywmu yanfacu way isu idaafaysan yihin ogow jumladaa dambe yanfacu saadiqiina fi maxali ljar bay taalaa waa qirada inaga inoo taala ywmada haddii la akriyana daraf baa lagu nasbiyey ywmun haddii la idhahan waa jirta qaala allahu alla wuxuu yihi haadakani ywmu yanfacu waa maalintuu anfici doono ym kala saarin haadakani ywmu yanfacu waa maalintuu anfici doono asaadiqiina kuwii runta sheegay sidquhum runtooda ay anfici doonto sidquhum ayaa lahum waxay leeyihiin jannaat bay leeyihin tajri ay qulqulayso min taxtihaa dhexdeeda alanhaar tawag khaalidiina xaalay ku waari doonaan fiiha jannada dhexdeeda abadaa weligood radia allahu canhum radia allahu raalli buu ka noqday alle canhum ayaga xaggooda waradu ayaguna raalli bay ka noqdeen canhu alla xaggiisa dalika kaasina alfaws waa liibaanid in la geliyo allana kaa raalli noqdaan cadiimu weyn lilah alle ayuunbaa iskale mulku samaawaati socodka waxa ku sugan lahaanshahooda rabbi baa iskale e walardi iyo wamaa fiihina waxa dhexdooda kusugan ba rabbi baa leh wahuwa alla calaa kuli shay shay walba qadiir allaha kale qaadirka ku awi suurat lancaam ancaamku waa xoolaa waa makiya aayaadka suuraddu waa boqol iyo shan iyo lixdan aayadood weeye bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay naftiisuu ammaanaya alxamdu ammaan oo dhan ashan istiqraaqiyaa la yidhaahdaa ammaan oo dhan bay faa'ideynaysaa ashu istiqraaqiya inay tahy waxaad ku garanaysaa lafdiga kullu la yidhaahdo ayaa halkeeda degi kara kullu lxamdi ammaan oo dhan alxamdu ammaan lilahi alle ayaa iska leh alladii allaha khalaqa abuuray asamaawaati sanaadka abuuray waalarda arlada abuuray wajacala ay wakhalaqa jacala bimacnaa khalaqa weeye marka laba mafcuul ma tallowdo wajacala ay wakhalaqa abuuray aulumaat madowyada ilaaha abuuray subxaanahu watacaala iyo wanuura nuurka baa allaha abuuray allahaas ayaa subxaanahu watacaala rabbigaa ayaa ammaan leh waa habeenkii iyo maalintiibuu alla u abuuray ma ogta uma aladiina iyadoo intaasu ay jirto oo ilaaha sidaas wax u abuuray ammaanta sidaa u leh uma aladiina haddana kuwa umadani waxay faa'ideynaysaa istibcaad gaalnimadoodani inaanay daw ahayn uma aladiina kuwa kafaruu gaaloobay laba tarkiib baynu saaraynaa birabbihim ku kufriyey kafaruda ku xidh markaa birabbihim ku kufriyey yacdiluuna way leexanayaan maya yacdiluun waxay la simayaan rabbigood hayrahu bay la simayaan yacdiluuna uma aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee alle ku kufriyey subxaanahu watacaala isagoo rabbi sidaa yahay yacdiluuna waxay la simayaan birabbihim rabbigood waxay la simayaan hayrahu bay la simayaan markaa birabbihim tayacdilinteena ku xidhnay uma aladiina kuwa kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood yacdiluun waxay la simayaan hayrahu bay la simayaan amba uma aladiina kuwa kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ku kufriyay yacdiluun way leexanayaan way baydhayaan oo xaqa ayay ka leexanayaan yacdiluuna canhu huwa alleh alladii midka weeye khalaqakum idin abuuray min diin dhoobo xaggeed allaha idinka abuuray weeye asalkiiniyo aadam ahaa uma qadaa rabbi wuxuu xukumay ajalaa muddo ayuu alla idin jaray waa muddoda qof waliba uu noolaanayo wa ajalun muddo muddadaasoo musamaa la magacaabay ayaa cindahu waa qiyaamo xilligu dhacayo wa muddo ajashaasoo muddadaasoo musamaa la magacaabay ayaa cindahu isaga agtiisa ku sugan iyadoo sidaa tahay uma haddana antum idinku tamtaruun waad shakidaan ba alla leeyay min almirya baa laga keenay tamtaruuna waad shakidaan amba uma antum idinku tamtaruuna waad murantaan oo kuwa murma oo xaqa diidan baatiin tujaadiluun wa huwa alleh allahu weeye marka halkaa khabarka rid wahuwa alle allaahu alle weeye subxaanahu watacaala allaahu weeye macnaa kan lagu caabudo weeye fi samaawaati lagu caabudo iyo wa fi lardi arlada dhexdeedaba kan lagu caabudo weeye marka aayaddan ahlulcilmigu waxay ku leeyihiin saddex tafsiir bay ku leeyihiin aqwaashoodaasi haba kala diduwanaato laakiin waxay isku waafaqsan yihiin inuu baadil yahay qowlka daa'ifada lunsan ee la yidhaahdo aljahmiya waa nimanka yidhaahda ilaahay meel walba wuu joogaa biannahu fii kulli makaan daat ahaan buu u joogaa sadabkeenaba caqiidadooda in badan ay iska tahay jahmiyadu ma inqiraadin muctaqadkoodii baa iska sii jira biannahu fii kulli makaan meel kasta u joogaa bay ku leeyihi في الحشوش في الحمامات وفي جوفك وفي بيوت البقايا markas marka ilaahay subxaana watacaala cilmi iyo ogaal buu meel walba ku joogaa cilmi iyo awood ogaalkiisa iyo awoodiisa iyo la socodkiisa ayuu meel walba ku joogaaye ilaahay subxaanahu watacaala kuma dhex jiro makhluuqiisa walilahi lmathalu laclaa samawaadkan iyo arladan oo kale waxay ilaahay agtiisa kaga yar yihiin xabad say yar oo xabad oo haruur oo adiga gacantaada ku jira ayay ilaahay agtiisa kaga yaryihiin suurtagal ma tahay xabadda haruurkeed gacanta ku hayso dhexdeeda inaad gasho abadan abadan walilahi almathalu lacla lidalika allah subxaanahu watacaala kuma dhex jiro amkinadan u abuuray ilaahay kuma dhex jiro subxaanahu watacaala marka wa waa saddex tafsiir bay ku leeyihiin iyagoo qowlka marnaba aan qirin waa yahay tafsiirka ugu horeeya siduu noqonaya qaalina waa idinka buuxsana odhanaya wahuwa alle allaahu alla weeye bimacnaa almadcugu waa ka lagu caabudo amba loogu yeedho allahu alle fi samaawaati saadka dhexdooda iyo wa fi lardi arlada dhexdeedaba halkaasay aabu ku caabudaan ahlusamaadka iyo ahlulardigu yaclamu waa ogsoon yahay sirakum waxaad qarinaysaan iyo wajahrakum waxaad muujinaysaanba wayaclamu waa ogsoon yahay maa tagsibuuna waxaad samaynaysaan oo bimacnaa ahlu samaawaadka iyo ahlu ardiguba ilaahay bay alle u qirsan yihiin weeye oo allah bay ku magacaabaan way baryaan ragaban wa rahaba tafsiirka labaad wuxuu odhanaya allahu maaragtay waxaa jiraya wahuwa alle allahu alle weeye markaa fi samaawaati wa fi lardi yaclamudaasay ku tacalluqaysaa wahuwa alle allaahu alle weeye yaclamu waa ogsoon yahay sirakum waxaad ku siraysanaysaa ad qarsanaysaan iyo wajahrakumba waa ku ogsoon yahay alle fi samaawaati iyo wa fi lardi arlada dhexdeedaba wayaclamu waa ogsoon yahay maa tagsibuuna waxaad kasbanaysaan aad shaqaysanaysaan oo markaa tafsiirkii hore wahuwa aladii fi samaai ilaahu wa fi lardi ilaah aayadaasaa tafsiir u ahayd ma marka yaclamu sirakum wa jahrakum khabar baynu ka dhignay amba waad xaalayn karaysaa tafsiirka saddexaad wuxuu odhanayaa wahuwa allahu alle waana tafsiirka ibnu jariir dabri uu raajixay wahuwa huwa alle allahu alle weeye fi samaawaat ayuu alle ku yihi subxaana wa taala cala samaawaat ilahay samaawaadka ka koreeya weye markaa waqfigaa halkaa taam ku noqonaya buu ku leeyahy waa waqfi taam dabeete istinaaf baa bilaabmaya yaclamu waa ogsoonya wa fi lardi arlada dhexdeedana yaclamu waa ogsoon yahay sirakum waxaad qarinaysaan iyo wajahrakum waxaad muujinaysaanba waana tafsiirkeena ibn jarir dabri uu raajaxay weeyi wayaclamu waa ogsoon yahay maa tagsibuuna waxaad samaynaysaan wamaa taatiihim uma timaado nebiow wamaa taatiihim uma timaado kuwan kufriyay min aaya ay aayatun aayaddaa faacila wamaa taatiihim uma timaado min aaya ay aayatun aayadi uma timaado waa aayad mucjisa aayadaaso min aayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa kamid a ah. ilaa hadday u timaado kaanuu waxay ahaadeen canhaa aayadda xaggeedaba mucridiina kuwii ka jeesta ma qaataan oo ma rumeeyaan bay ayuu alla yidhi faqad kadabuu hadday tan beeniyeen oo aad kula yaabtay nebi maxamed oo beeninta ay beeninayaan aayadahan faqad kadabuu waxay beeniyeen bilxaqa xaqi ayay beeniyeen lamaa goortii bay beeniyeen jaa'a uu u yimid xaquhum ayaga u yimi ee fa yaatiihim mar dambe ayuu u iman doonaa fa sawfa yaatiihim mar dambe ayuu u iman doonaa ambaau ma labadaa isku xidh mudaafka ayaa mudaaf ilayhiga ambaau ma kii warkiisa ayaa u iman doona xaqiiqadiisa ayaa u iman doonta kaanuu ay ahaayeen bihi maagaba yastahsiuuna kuwii ku dheeldheela shaygan ay ku dheeldheeli jireen xaqiiqadiisay arki doonaan fa saufa yaatiihi mar dambe ayuu u iman doonaa ambaau ma kii warkiisaa u iman doonaa ambaau ma kii wararkiisa ayaa u iman doonaa kaanuu ay ahaayeen bihi isaga yastahsiuuna kuwii ku dheeldheela alam yarow miyaanay arkayn kam in badan miyaanay ogsoonayn marka kamtan khabariya la yidhaahdaa cibaaraduna waa litaksiir alam yarow miyaanay ogsoonayn kam in badan oo badan amba in badan ahlaknaa inaanu halaagnay min qablihim ayaga hortood oo min qarnin ah kam in badan inaanu ahlaknaa inaanu halaagnay oo min qarnin ah alam yarow miyaanay ogsoonayn ahlaknaa inaanu halaagnay kam in badan inaanu halaagnay min qablihim ayaga hortood oo min qarnin ummada ah quruun ah quruuntaasoo ka sife makanaahum aanu siinay fi lardi arlada dhexdeeda aanu ku siinay makana bimacnaa acdaa weeye waana isla mid hadday laamka ku tacadido iyo hadday sideedanba ummadahaasoo makanaahum aanu siinay fi lardi aanu ku siinay maa aanu siinay wax maal iyo xoog ma xoog iyo awood aanu ku siinay ma waxaanu siinay lam numakin aanaan idin siinin lam numakin aanaan siinin lakum idinka aanaan idin siinin lam numakin lakum waxaanaan idinka idin siinay qaar aanu siinay oo badan inaanu halaagna miyaydaan ogsoonayn oo arsalna aanu diray asamaaa samadana aanu ku diray calayhim korkooda midraara xaal ay tahay mid dararsan oo wajacalnaa aanu ka dhignay alanhaara toogna tajriitii qulqulaysa min taxtihim ayaga hoostooda oo faahlaknaahum dabadeedna aanu halaagnay bidunuubihim dembiyadooda daraaddoodna aanu ku halaagnay oo wa ansha'naa aanu curinay amba abuurnay min bacdihim ayaga dabadood qarnaa qarniya aanu abuurnay qarniyadaasoo aakhariina kale ummado kaleo ka dambeeye aanu sinay taa miyaana ogsoonay walow nazalnaa haddaanu ku soo dejinno calayka korkaaga haddaanu ku soo dejin lahay nebi muxamedow kitaaba haddaanu ku soo dejin kitaaba ay maktuuba mid lagu qoray kitaabkani waa bimacnaa maktuub walow nazalna haddaanu kusoo dejin lahayn calayka korkaaga kitaaba ay maktuuban mid lagu qoray fii qirdaasin xaashiyo amba qardaasiyo fii qirdaas xaashiyo mid lagu qoray haddii aanu kugu soo dejin lahayn oo falamasuuh ay taaban lahaayeen hu kitaabkaasi biaydiihim gacmahooda ay ku taaban lahaayeen biaydiihim ay ku taaban lahaayeen he laqaala aladiina waataa jawaabtiye laqaala aladiina kuwu waxay odhan lahaayeen kafaruu gaaloobay waxay odhan lahaayeen in haadaa ay maa haadaa ma aha kani ilaa sixirun sixir mooyaane mubinun cad hadday taabtaan ba alli balay gacmaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen lawlaa unsila lawlaadan taxdiidiya weeye hallaa ka dhigan tahay lawlaa unsila hallaa unsila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi rasuulkan malg malag maxaa loogu soo dejin waaye maxaa malag loo soo raacin waaye lawlaa unsila maxaa loogu soo dejin waaye aleyhi korkiisa malg maxaa loogu soo dejin waaye allah wuxuu leeyahy walaw ansalnaa haddaanu soo dejin lahayn malaka malag haddaanu soo dejin lahayn iyaguna gaalnimada iyo xumaantan ay ku jiri lahaayeen he laqudiya waaba la dhamayn lahaa alabru arintaba waaba la rogi lahaa laqudiya waaba la dhamayn lahaa la gebagabayn lahaa alabru arrinta uma dabadeed laa yundaruun loomaba kaadiyeen uma laa yundaruun walaw jacalna bal eeg haddaa nebigan waxay ku haystaan waa bani aadamun waxay ka dhigayaanuun amba ay u ekaysiina qofu inuu yahay walaw jacalna haddaanu ka dhigi lahayn hu malagan malakiga ah walaw jacalnaa haddaanu ka yeeli lahayn hu rasuulka aanu soo diray malaka malag haddaanu ka dhigi lahayn oo rasuul malaga uu noqon lahaa dee bini aadamku ila malag lamabay dhaqmi kareen aan la abuur ahayn la dabeecaba ahayn oon lalahayn walaw jacalnaa haddaanu ka dhigi lahayn hu rasuulka malakanba haddaanu rasuulka ka dhigi lahayn lajacalnaa waxaanu ka yeeli lahayn hu malaga rasuulka ah rajula un baanu ka dhigi lahayn ninun baanu ka dhigi lahayn walalabasna waxaanu ka yeeli lahayn markaa calayhim ayaga dushooda rasuulkan malaga ahaa maa yalbisuuna iyaguba waxan ay ka yeelayaan ay leeyihiin maaragtay waa nin un ila tanunba iyagu ku mara tanunbaan uga ekaysiin lahay waa uga ekaysiin ma saas oo kale ma og tahay labsi walakhaladna calayh ma yakhliduun amba walalabasna waxaan uga ekaysiin lahay calayhim ayaga waxaan uga ekaysiin lahayn maa yalbisuuna waxaan uga ekaysiinayaan ay leeyihiin waa qof un ila qof un bay ku haystaan amba walalabasna waxaanu ka dhigi lahayn alayhim korko iyaga uga dhigi lahay ma yalbisuna waxaanay ka dhigayaan qof unba iyaguba ku sheegayaan wax kale ka dhigayaan ma jirta ba alilay subxana wa tacaala wallahi laqad istuhsiya waa lagu dheeldheelay nebi maxamed baa la shabirsiinayaa birusul rasuulla ayaa lagu dheeldheelay min qablika adiga hortaa nebi muxamedow fa xaaqa waxa koobay amba ku habsaday amba ku degay xaaqa nasalaya axaada fa xaaqa waxa koobay oo hareereeyey amba waxa ku degay biladiina kuwii sakiruu ku dheeldheelay aba quursaday minhum ay min arusul minhum ay min arusul dheh kuwa lagu dheeldheelay baa rususha ah ma kiibaa koobay amba ku degay kaanuu ay ahaayeen bihi isagaba yastahsiuuna kuwii ku dheeldheela cadaabkii ka dhashay maaragta kaanuu ay ahaayeen bi isaga yastahsiuuna kuwii ku dheeldheela qul waxaad tidhahdaa siiruu socda fi lardi arlada mara uma nduruu eega kayfa siday noqotay waa khabarkii u kayfa siday ahaatay kayfa kaana siday noqotay caaqibat lmukadibiin kuwa xaqa beeniyey ciribtoodu siday noqotay bal eegan qul waxaad tidhahdaa nebiow liman kumaa iska leh maa fi samaawaati saadka waxa ku sugan kumaa leh qul waxaad tidhahdaa liman kuma ayuu u sugnaaday ma fi samaawaati waa khabarkiiba muqadama ka hore wamaa fi lard iyo wlardi wamaa fi lardi qul waxaad tidhahdaa lilah iskuma khilaafsanidine qul lilah huwa kaasi lilah ilahay buu usugnaaday dheh kataba rabbi wuxuu ku waajibiyey calaa nafsihi wuxuu saaray alraxma inuu ilahay idin naxariisanayo subaa utura adduunyada iyo maaragtay aakhiradaba aakhiradana dadkiisa saaliiin dadka saalixiinta unaxariisan doono adduunyadana dee raxmadda ilaahay ay khalqigu ku wada ceeshaan layajmacanakum wallahi layajmacanakum alla wuu idin kulmin doonaa wuu idin kulmin doonaa ilaa ywmi alqiyaama xaggee qubuuraha inta laydinka soo saaro idinka ururiyo ayuu ilaa ywmi alqiyaama qiyaama xaggiisa rabi idin kaxayn doonaa amba layajmacanakum wuu idin kulmin oo wuu idin kulmin ilaa ywmi alqiyaama ay fi ywmi alqiyaama maalinta qiyaamaha dhexdiisa amba liyawmi alqiyaama ilaadu bimacnaa laamaad ka dhigto laa rayba shakina kuma jiro fiihi yowmka amba kulmintaasi aladiina kuwa khasiruu khasaareeyey anfusahum khasaareey fahum ayagu laa yuuminuun walahu walilah alla ayaa iskale maa sakana wixii xasila fi leyli habeenka iyo wanahaari maalinta dhexdeed iyo wamaa taxaraka iyo de wixii dhaqaaqaba ijtifaa baa ku jira wax dhaqaaqa iyo wixii xasilaaba walahu walilaahi bay usugnaadeen maa sakana wixii xasila fi leyli wanahaar wahuwa alle asamiic allaha maqalka badan weeye alcaliim ee cilmiga badan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow agayra allahi attakidu waa mafcuulkii hore oo taqadumay ma og tahay attakidu e attakidu ma waxaan ka dhiganaya ayr allah alla kayrkiima waxaan ka dhigtaa waliya midi gargaara la mafcuulka maxaa loo horeysiiye weli in laga dhigto cid ilahay in laga dhigto lama diidana waxaa la diidan yahay kayr allahi in weli laga dhigto qul waxaad tidhaahdaa hayr allah ay aatakidu ma waxaan ka dhigtaa istifaamtu waa inkaari ka dhigan maayo hayr allah alla kayrkii waliya miyaan gargaara ka dhigta allaha faadir samaawaati alla ka sife allaha kii abuuray ah xuriye oo wahuwa isagu yudcimu wax quudiya wahuwa yudcimu isagu wax quudiya oo walaa yudcamu isaga aan la quudinin walaa yudcamu isaga aan la quudinin majhuul buu ku bilaysaya ficilkaa dambe qul waxaad tidhahdaa nebiyow inii aniga umirtu waxaa lay amray an akuna inaan noqdo awala man midka ugu horeeya inaan noqdo awala man isu idaafe awala man midka ugu horeeya inaan noqdo aslama islaamay bimacnaa ummadan ummadihii hore maaha walaa takunana ha noqon waqiila qadar markaa waqiila lii waxaana laygu yidhi laa takunana saasuu kugu hagaagaya waqiila lii waxaana la yidhi laa takunana ha noqon oo ha noqon min almushrikiin kuwa alla u sharig yeela mid kamid a ah ha noqon bal horta orgeyka wey nabi maxamed shirki ka dhici maayo macsuum buu ka yahay laakiin cidda lala hadlayaa waa adiga wey shirkigu ma fogfoga ma ogtaha qul waxaad tidhaahdaa nebiyow inii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa in caasaytu haddii aan caasiyo rabbi rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yawmin way isu idaafaysa mafcuulkiina ka hore weeye cadaaba yowm maalin cadaabkeeda ayaan ka baqanaya yowmka ka sifee yowmkaasoo cadiim weyn man qofka yusraf laga duwo laga leexiyo canhu qofka xaggiisaba cadaabkaasi canhu cadaabka qofka agg man yusraf qofka laga duwo canhu xaggiisa bimacnaa cadaabka yowmaidin maalintaasi faqad raxima ay faqad raximahu allahu alle ayaa u naxariistay faqad raxima wuu u naxariistay hu addoonkaa allah alle ayaa u naxariistay wadalika kaasina alfaws waa liibaanida almubiin cad baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala wain yamsaska hadduu kugu taabto wain yamsaska allahu alla hadduu ku gaadhsiiyo amba uu kugu taabto bidurin dhir falaa kaashifa mid faydayaa ma ahanin falaa kaashifa mid qaadayaa ma ahanin lahu dhibkaasi ilaa huwa isaga mooyaane cid kaloo qaadi karaysa ma jirto abadan markaa cidlaha ku dhagafaari way hadda wakin wain yamsaska hadduu alla kugu taabto bikhayr uu khayr rabbi ku siiyo fa huwa alla calaa kuli shay shay walba qadiirkii kara wey wa huwa alla alqaahir allaha muquuniye addoommadiisa wey fawqa cibaadihi khabar labaad ka dhig fawqa cibaadihi addoommadiisa ka ka sarreeya wey lahu lfawqiya taliiqu bihi sarrayn u cuntantab waa la leeyahy fawqa cibaadihi addoommadiisa ka ka korreeya wey wa huwa alla alxakiim ilaah aan qaldamin ee xukun iyo xikmad bale wey alkhabiir waana ilaaha xogaalka allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da minka aljada cid kaleo xogtiraysa ma jirto ilaahay waxaan baryay awowgay waxaan baryay kan waxaan baryay abadan cidlun baadna kafaaraysaa ma ogta qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ayu shay ayu shay shay keebaa ayu shayin shay keebaa wax jira keebaa akbaru ugu weyn khabarka halka arrin shahaada xagga marag furidda wa tamyiisu muxawal can ilmubtada qul waxaad tidhaahdaa ayu shay shay jira keebaa wax jira keebaa akbaru ugu weyn shahaada xagga marag furidda qul waxaad tidhaahdaa allah cid maragasha alle ayaa og wey shahiid huwa alle shahiidu wey marag weeye baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum idinka dhexdiina wauxiya waaa waxa loo waxyooday ilaya aniga waxaa lai waxyooday wauxiya waxaa la waxyooday sidaa ku dheh ilaya aniga waxaa lai waxyooday haadaa kan alqur'aanu ah qur'aankan ayaa lai waxyooday maxaa laigu waxyooday liundirakum inaan idinku digo bihi qur-aankan inaan cadaab iyo xumaan idinkaga digo idinka liundirakum si aan idinkugu digo bihi isaga iyo waman si aan ugu digo kubtu ku cadfaya iyo waman mid si aan ugu digo balaqa uu qur-aankani gaadhay ay balaqahu iyo cid kastuu gaadhaba wuxuu yahay indaar ainakum idinku istifhaamtanday wa inkaari ainakum idinku latashhaduuna war ma waxaad qiraysaan ana maca allah alle inay weheliyaan aaliha kuwa la caabudo ukraa oo kale ma taas waad garaysaa waa haddaad cibaadada fahamto wy guuldarrada ayna haysataa macna alcibaada inaynaan fahamsanayn anwaacda cibaadada inaan fahamsanayn markaa cibaadadii iyo waxyaabo kale ayaa iskaga keen dhex khaldan allah wuxuu ihi ainakum idinku la latashhaduuna ma waxaad qiraysaan ana maca allah alle inay weheliyaan aaliha ilaahyo inay weheliyaan ukraa kale qul waxaad tidhaahdaa iyagu hadday sidaa qirayaan laa ashhad ma qirayo ilaahay mooye cid kaloo la barya miyaad qiraysaa abadan isaga mooye cid dartii wax loo qala miyaad qiraysaa ilahay isaga mooye cid kale inaad tala saarta miyaa qiraysaa ilaahay isaga mooyaane cid kale oo la cuskado miyaa qiraysaan ilaahay isaga mooyaane cid kale oo istiqaafo iyo isticaano iyo khawf iyo tawakul iyo inaabo iyo khashiya iyo khawf allah subxana wataala laa hayruhu laa hayruhu wain shi'tum quluu qalat alwahaabiyatu allah wuxu uhi subxaana wa taala qul waxaad tidhahdaa laa ashhad qul waxaad tidhahdaa nebiyow inama xasriga eeg kow yahay inamaa huwa inamaa in kalaba huwa alla ilaah waa mid la caabudo ilaahaasoo waaxidun keliya wa inanii aniguna beri beri baan ka ahay mima tushrikuuna waxaad alla ugu sharig yeelaysaan beri baan ka ahay mima tushrikuuna aladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba aanu siinay alkutub yacrifuuna way garanayaan hum laakiin way isdiidsiinayaan waxaynu odhan jiray kenii waxaynu ku sheegi jiray aabow reerka waan arkaya waan garabmarsomaad maqan way isdiidsiinayaan kamaa yacrifuuna abnaahum aladiina kuwa khasiruu khasaareeya anfusahum fahum laa yuminuun allama rumayn doona barbi waman adlamu yaa ka dulmi badan waman mid adlamu yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badani ma jirto miman qof iftaraa ku abuurtay cala allahi alla korkiisa kadiba been aw amase kadaba beeniyey biaayaatihi beeniyey inahu in alamra washaniya laa yuflixu ma liibaanaan kuwa dulmiga fala cidda ugu horeeya ee dulmigeedu ugu daran yahayna waa markaad allaha ku abuurtay aad dulmido geelow soco soco markaad ciin daaqdaa lagu yaabaa bay yidhahdeen markaad ilaahay dulmido ead ilaahay u sharig yeesho markaasun bay kugu daranta wa yawma naxshuruhum wadkur xusi nabiya yawma maalin naxshuruhum aanu kulmin doono jamiica dhammaantoodba uma naquul dabadeeta aanu odhan doono liladiina kuwii aanu ku odhan doonaa ashrakuu shari yeelay ayna maye shurakaaucom kuwii ilaahay wax la lahaa shurakaaucom ku ilaahyadiini maye ilaahyadii shurakadii kuntum aad ahaydeen adduunyadii markaad joogteen tascumuuna kuwii beenawaasha anahum aaliha labadii mafcuulba waa la jaray alladii ilaahyadii kuntum aad ahaydeen tascumuuna kuwii sheegta ee ku andacooda anahum aaliha inay qaar la caabudo ay yihiin oo cibaado mutay waa kuwii maye uma dabadeed lam takun may ahaanin fitnatuhum jawaabtoodu waa fitnadii waa jawaabtoodii wax kalaba may noqonin ilaa an qaalo inay yidhaahdaan mooyaane wallaahi baanu ku dhaaranay rabbinaa ah maa kunnaa maanaan ahayn mushrikiin undur eeg kayfa siday kadabuu ugu been sheegeen calaa anfusihim say lafahooda ugu beeniyeen waxay sheegi jireen ndur ey kayfa kadabuu siday ugu beeniyeen calaa anfusihim lafahooda waxay samayn jireen bal eeg siday been ugu been sheegeen wadalla wuu ka qarsoomay wuu ka tegey canhum ayaga xaggoodaba maakiibaa ka tegey kaanuu ahaa yaftaruuna kuwii been abuurta waxay u arki jireen wuxu tarayo ayay laayay wa waxaa ka mida man baa ka mida yastamicu dhegaysanaya ilayka nebi maxamedo adiga ku dhegaysanaya way ku dhegaysanayaan oo wajacalna aanu yeelna calaa quluubihim quluubtoodana aanu yeelnay akinna daboollo jamcu akina daboollo maxaanu u yeelnay an yafqahuuhu lianla laa qadar an yafqahuuhu ay lianlaa yafqahuu si aanay u fahmin hu kan ay kaa dhagaysanayaan wa fii aadaanihim ay wajacalnaa waxaanu yeelnay fii aadaanihim dhagahoodana waqraa culays baanu yeelnay wain yarow hadday arkaan kulla aaya aayad kasta hadday arkaan kulla aaya aayad walba hadday arkaan laa yu'minuu ma rumayn doonaan biha aayaddaasi xataa idaa jaa-uuka ibtidaa la yidhahda xataadan xataa idaa jaa-uuka markay ku yimaadaan yujaadiluunaka xaal ay kula doodayaan xaala jumlada yujaadiluunaka xaal ay kula doodayaan ay kula murmanaya ay ku yimaadaan yaqulu ladiina jawaabtayda halkaa rid yaqulu ladiina kuwa waxaa odhan doonaan kafaruu gaaloobay in haadaa kani ma aha kitaabkani ilaa asaadiiru lwaliin dadyawgii hore beenahoodii mooyaane asaadir waa afaaciil waa akaadiib ilaa asaadiir lawaliin dadyawgii hore beena ay sheegi jireen mooyaane wax kalaba ma ahan saasay odhan doonaan walxaal bay say odhanayaan wahum ayagu yanhawna way ka nahiyayaan dadka yanhawna waxay ka reebaan dadka canhu ay can hada alkitaab kitaabka rumayntiisa ayay ka reebayaan wayanawna iyana way ka dheeraadaan canhu waa daliina waa mudiliina daluun iyaguna way lusan yihiin dadkana way u diidayaan wahum ayagu yanhawna way ka reebaan dadka canhu an hada kitaab an imaani hada kitaab oo an hada rasuuli wayanawna iyana way ka fogaanayaan way ka fogaanayaan anhu ay an hada kitaab rumayntiisa wayuhlikuna ay wamaa yuhlikuna halaagi maayaan ilaa anfusahum lafahooda mooyaan wamaa yashcuruuna ma dareensana walaw taraa haddaad arki lahayd nebiyo amba qof walowba id xilli haddaad arki lahayd wuqifuu la joojiyey cala naari naarta korkeeda la taagay haddaad arki lahayd la ra'ayta amran cadiima qadar jawaabta lowda la ra'ayta amran cadiima arrin culus ayaad arki lahayd oo faqaaluu ay yidhaahdeen ya wayla yaa laytanaa alla guuldaradayde guuldaradayada eh nuraddu nala celiyeena alla maa nala celiyo nuraddu maa nala celiyo oo haddii nala celiyo waa jawaabtii tamaniga eh walaa nukadiba aanaan beeninin biaayaati rabbina rabbiga aayaadkiisa aanaan beeninin oo wanakuuna aanu noqonno min almu'miniina kuwa ka mid a ah bal arintu maaha sida celinimaba imanayse badaa waxaa u muuqday ay dahara waxaa usoo baxay lahum ayaga waxaa usoo baxay oo kusoo baxay maa kiibaa kusoo baxay kaanuu ay ahaayeen yukfuuna kuwii qariya min qablu hadda horteed waxyaabahay qarin jireen baa kusoo baxay ba alla subxaana wa tacaala xumaantoodii baa u muuqatay bal macnaheedu waa idiraab weeye adduunyada inay u noqdaan bay doonayeen ma og tahay markaa taasi ma dhacaysaba shabaarbiyi marka wixii ay qarin jireen baa kusoo baxay ma ogtahay bal allahu subxaanah watacaala waxa uu leeyahay badaa waxa usoo baxay oo u muuqday lahum ayagii waxa usoo baxay <clears throat> oo u muuqday maa kaanuu yukfuuna waxay qarin jireen min qabl hadda ayay u muuqatay xaqiiqadii bay heleen baa rabbi leeyahy subxaanah wa tacaala maa yukfuuna fii anfusihim min alkufri watakdiib ilan beenin iyo diidmadii way qarin jirtay baa kusoo baxday walaw rudduu haddii la celin lahaa siday doonayaan lacaaduu waxay ku noqon lahaayeen walaw rudduu haddii la celin lahaa lacaaduu waxay ku noqon lahaayeen limaakii nuhuur laga reebay canhu halkan waa halka culimadu markay caqiidadaa baranaysaan ay yidhaahdaan allahu aclamu bima kana wa bima huwa kaa'inun wa bima lam yakun law kana yakun iyo waxaan dhicinba haddii ay dhici lahayn rabbi wuxuu ku leeyahay xataa haddii la celin lahaa haddana mana dhacayso walow rudduu haddii la celin lahaa lacaadu waxay ku noqon lahaayeen haddaba waa arrin aan dhacaynba <laughs> haddana waa ogaanaya rabbi waxay samayn lahaayeen lima kii bay ku noqon lahayen hu canhu wa inahum ayagu lakaadibuun faqaaluu waxay yidhahdeen in hiya nololiba may ahaanin ay ma alxayaatu nololiba may ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayadii addunya addunya mooyaane sidaasay yidhahdaan wamaa naxnu anagu manihin bimabcuuhiina kuwa la saari doono walaw taraa haddaad arki lahayd id wuqifuu marka la joojiyey amba la xabisay calaa rabbihim rabbiga horkiisa markii lagu joojiyey ee la hor keenay la ra'ayta amran cadiima oo markii rabbi la hor keenay alle muxuu yidhi qaala istinaaf baa la yidhaahdaa oo rabbi haddii la hor keenay alle muxuu ku yidhi qaala rabbi wuxuu yidhi alaysa miyaanu ahaanin haadaa keenisan imika laydin keenay bilxaq xaq miyaana ahayn marka oo xaq wey qaaluu waxay idhi balaa maya waa xaq warabbinaa baanu ku dhaaranay qaala wuxuu yidhi haddaba faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum takfuruun ay bikufrikum gaalnimadiina daraaddeed ku dhadhamiya baa la yidhi subxaana watacaala qad khasira way khashaaroobe aladiina kuwiibaa khashaaroobay kadabuu beeniyey biliqaa'i illahi alla la kulankiisaba beeniyey xataa idaa jaaat xataa idaa intiina ka beeniyey baa xataa amba xataa idaa jaaat markay u timi hum ayaga asaaca saacadii markay u timi baktatan xaal ay tahay mid lama filaan ah waa faja baktatan xaal ay tahay mid lama filaan ah qaaluu jawaabta halkaa dhig qaaluu waxay yidhaahdeen yaa xasratanaa alla qoomamadayada eh sida shiliiqo iyo guldaradayada calaa maa kii aanu u qoomamoonayno faradnaa aanu dayacnay fiiha adduunyada dhexdeeda aanu ku dayacnay aanu qoomamoonayno oo ilaahay daacadiisa ah amba calaa maakii faradna aanu ku gabood ee aanaan la imanin fiiha oo ilaahay daacadiisa ah walxaal bay sidaa yidhaahdeen hum ayagu yaxmiluuna ay xambaarsan yihiin awsaarahum dembiyadooda waa jamcu wisrin iyagoo dembiyadoodii xambaarsan calaa uhu aal hum ayagu yaxmiluuna ay sidaan awsaarahum dembiyadooda calaa duhuurihim ay ku sidaan alaa hoy saaa waxa xumaaday maa yaziruuna waxay xambaarsayiin alla xumaa waxay sidaan bu alale waa dembi bisa alaa hoy wa xumaaday maa yaziruun waxay xambaarsan yihiin wama alxayaatu noloshu may ahanin addunya addunyo ilaa lacib ciyaar cayaar mooyaane iyo walahu wax lagu mashquulo waladaaru waladaaru daarta ibtidaawi alaakhiratu dambe ayaa khayr u wanaag badan oo u khayr badan liladiina kuwa yattaquun ilaahay ka baqa afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn say isugu doorsataan qad naclamu waanu ogsoonahay nebi muxamedow xaqiiq ahaan ilahay baa sabir siinaya qad imika waxay faa'idaynaysaa taxqiiq ayay faa'idaynaysaa qad naclamu waanu ogsoonnahay inahu in alamra washanaya laa yaxzunuka inuu ku murugo gelinaayo laa yaxzunuka inuu ku murugo gelinaayo aladii hadalka yaquuluuna ay leeyihiin aladii midka yaquuluuna ay leeyihin kufriga iyo xumaanta waanu ogsoonnahay baa rabbi yidhi fainahum ayagu laa yukadibuunaka adiga beenaale kaa dhigi maayaan ay laa yatahimuunaka bilkadib weeyaan ficilkani iska ilaali ku beenin maayaan ha odhanin fainahum kuwani laa yukadibuunaka adiga beenaale kaa dhigi maayaanoo way ku yaqaanaan way ogsoon yihiin oo maxamed oo inta la dhaqanaayo maxamed amiin ayuu yaqaaneen baa tahaye laa yukadibuunak adiga beenaale kaa yeeli maayaan walaakina alimiin hase yeeshe kuwa aalimiintii biaayaati illaahi bay yajxaduuna diidayaan aayaadka ilaahay bay diidayaane adiga beenaale kaa dhigi maayaan oo kaadibba kuma yaqaana wallaahi waa sabirsiin wey laqad kudibat waxaa la beeniyey nebi moxamed ow rusul rasuulle ayaa la beeniyey min qablika adiga horta fa sabaruu way sabreen rasuuladii calaa maa kudibu maada masderiye weeye calaa maa kudibu ay calaa takdiibihim beenintii la beeniyey bay ku sabreen alaa maa kudibu ay alaa takdiibin bay ku sabreen wauduu ay waalaa iidaaihim dhibaatayntii la dhibaateeyey bay ku sabreen waalaa iidaaihim xataa ataahum ilaa uga yimi nasrunaa nasrigayaga ilaa uga yimi walaa mubadila nasrigayaguna wuu imanayaa walaa mubadila mid dooriyaana uma ahanin likalimaati illahi ilahay kalimaadkiisa cidinama bedeli karto walaqad jaaka wallahi laqad jaaka nabi muxamed waxaa ku yimi min naba'i lmursaliin rasusha alle qaarkood maya walaqad ja'aka waxaa ku yimi min naba'i lmursaliin mintani tabciidiye weeye ay bacdu naba'i lmursaliin rususha alle wararkooda qaarkood baa ku soo gaadhay ee waa in kaana hadduu ahaaday haddaba icraaduhum ismiga kaanada halkaa ku xidh wain kaana hadduu ahaaday nebi muxamedow icraaduhum kuwan jeesigooda ay jeesteen kabura ku culus calayka korkaagu haddii kaasi uu ku cuslaaday ood qaadi kari laadahay ood ka rarangubyonayso dhibaatadooda oo aad la doonayso aayaday waxyaabo kaleo dee ay ku hanuunaan wain kaana hadduu ahaaday ciraadihim jeedsigooda kabura ku culus calayka korkaaga fain istadacta haddaad karto an tabtaqiya inaad u raadiso nafaqan god nafaqaaso fi lardi ahaada god seexdin weeye nafaqa inaad u raadiso fi lardi arada dhexdeeda aad uga raadiso ood markaa wax uga soo saarto aw amase sullama ayaad u raadso sallaano aw amase sullama sallaamo fi samaa ay ugu baxaan oo fata'tiya aad ula timaado hum ayaga biaayatin aayad aad ula timaado haddaad sidaa awooddo fafcal jawaabta shardiga qadar fafcal same de laakin <laughs> tariya ku dhami fafcal same ka baa la leeyahy walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa lajamacahum wuxuu dadka ku kulmin lahaa cala alhudaa harun buu ku kulmin lahaaye dadka qaar baa karkaarka weydaaranaya e falaa takunanna ha ahaan ha noqonin oo ha noqon min aljaahiliin kuwa jaahiliinta mid kamid ah subxaanaka allahuma bixamdika